شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تكاءة تكاءة رسول صلى الله عليه وسلم ودرسيني لبي تبناد يا كتاب كاني الشمائل المحمدية أما الشمائل النبي darsigana wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka boqol iyo soddon ayuu ka bilaabanayaa xadaanaa cabaas ibnu muxamed adduuriyu albaqhdaadiyu shaykhu sunan cabaas adduuri tarjamadiisa horay baan u soo marnay baan u marayn cabaas ibn muxamed ibn xatim adduuri abulfadl albaqhdaadiyi hiqat xaafid qaala xadaanaa isxaaq ibn mansuur can israa'iil ibni yuunus isxaaq asabiiciyi can simaak ibni xarbin can jaabir bni samurata radia allahu tacaala canhu qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama muttaki'an calaa wisaadatin calaa yasaarih wuxuu leeyahay jaabir bni samur allaha ka raalla aday qaale wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal ly slam nabiga ayaan arkay buu leeyahay naxariis iyo nabadgeliya dushiisa ha haatee muttaki'an asagoo ku dangiiga ama muttaki'an taada shad baa saaran asagoo ku tiirsan ama ku dangiiga calaa wisaadatin barkin calaa yasaarihi dhinaciisa bidix taalla xadiidku wa akhrajahu lmusanifu fi jaamicihi fi kitaab aladab baw maa jaaa fi littikaa'i can cabaas adduuri wa qaala xadiidun xasan qariib xadiidka markaynu kitaabka tirmidiga akhrinaynayna sidaasaan ugu marno musanafkaa soo saara sheekha raximah allahu tacaalaa kitaabkiisa weyn ee tirmidiga badanaa axaadiidta kitaabkan ku jirtaa iyo kitaabkaana way ku jirtaa waayo kitaabka umuhaadka kitaabkii ugu dambeeyey haddaan akhrinay marka muslimka laga soo tago wuxuu ahaa kitaabka tirmidiga Uh, itika markii la yidhaahdo ama tukaa markii la yidhaahdo ina wuxuu yidhi baabu maa jaaa fi tukaati buuri mogtahay tukaada asal ahaan waa shayga madaxa la dhigta ama barkinta ama wisaadada ama makhadada ama maxaa kaloo loo yaqaana af soomaali barkin un weeye xadaanaa xumayd ibnu mascadata albasriyu qaala xadaanaa bishru ibnu lmufadal qaala xadaana aljurayriyu saciid can cabdiraxmaan ibni abi bakrata nufeyc ibn alxaaris abubaxr athaqafiyu albasriyu hiqa can abiihi aabbihii bakrata oo nufeyc ibn alxaaris ah qaala wuxuu uhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam alaa uxadiukum miyaanan idinka warramaynin asxaabay biakbari alkabaa'iri dunuub la galo midda ugu weyn dunuub ilaahay laga galo ama ilaahay loogu maaragtay kufri nicam falo midda ugu weyn qaaluu balaa ya rasuul allah qaala wuxuu hi alshraaku billaah ilaahay oo wax lala wadaajiyo weye ashirku billaah ama alshraaku billaah waman yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna aayad kale inahu man ashraka qofka shirig yeelaa ilaahay subxaanah watacaala maalinta qiyaama isagii shirkigiisaba beri buu ka noqonaya in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo wa cuquuqu lwaalidayn waalidka oo caaq lagu noqdo ciyaadan bilaah oon labada waalid loo baarnimo falin qaala wuxuu ihi wajalasa waa fadhiistay rasuululahi sal slam wa kaana wuxuu ahaa mutaki'an mid dengiiga oo dhinacdhinac u jiifa qaala wuxuu idhi wa shahaadatu zuuri makhraati beeneedka qofku inuu makhraati beena galo ama ha la marsiiyo lacagha ku qaata laaluusha ama caatifiya qabiil iyo wax la mid ah ha qaato ama si kaleba hau waxeeya qofku inuu caatifoodo aw amase qowlu zuuri odhaahda beenta ah ama odhaahda buhtaanka iyo beenta iyo takrifalka ku dhisan aan waxba ka jirin qaala wuxuu yidhi famaa zaala kama zuulin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yaquuluhaa inuu odhanayo xataa qulnaa ilaa aanu ka nidhi laytahu sakata wargo'yin rasuulku iska aamuso siduu u adkaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam shahaadatu zuurka iyo qwaana waxyaalaha hadda inagu badan innaga oo inta badan dadka ay ka codaan laba qof baa dhul suu qabsanaysa midayna adeerkiiba u yeedhan beenbuba kitaab ugu mariba dhulkaa xilligaasu waxaasuu daldalaya markaa yadaawe waxa layskaga daba iman doona waana wuxuu nabigu sidaa u adkeeyey calayhi salaatu wasalaam xadaثna qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlani athaqafi shaykhu sita ila ana bna maaja yarwi lahu bibasita qaala xadaثna shariik ibn cabdillahi alqaadi annakhaci can caliy bn alaqmar caliي bn اlaqmar bn camr alhamdani اlwaadici abulwazaac hiqa can abi juxayfata qaala qaala rasuulu lah sal ly slam qaala wuxuu ihi rasuulu اllah rasuulka ilah sal ly slam amaa ana aniga miyaa nebi maxamed ah falaa aakulu cuni maayo muttaki'an xaala kowni aanah mid dengiiga anoo dhinac dhinac u jeefa oo shay garabka ku haya cuni maayo xoogaa takabur bay tusaysaa istusnimiyo kibir ama waxaaba laga yaabaa inta badan adoo jiif haddaad wax cuntid inawa uun jiif muntaki ani kan cadka hunguriga midka bidixda ah inuu wixii maro kabacdi aad ku sixatid neefta kugu dhigta aad dhimatidoo rawaxayd ku go'oo kan cadka alla kugoobay dhihi jireen kuwa habaari jiray anigu marka amaa markii la yidhaahdo tafsiiliye weeye amaa ana aniga miya iga sugi maysaan iguna arki maysaan weligayna samayn maayo xadaanaa yuusuf xadaanaa muxamed bnu bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yarwi lo kutubu sita qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy shaykhun cajiib muxadid laa maiilata lah qaala xadaanaa sufyaan athawri can caliy bn alaqmar waa ninkaan hadda marayna weeye ibni camrin alhamdani alwaadici qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay abaa juxayfata radia allaahu tacaala canhu yaquulu asagoo dhahaya qaala wuxuu yidhi rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam laa aakulu cuni maayo muttaki'an xaala kowni aanahay mid dangiiga ama aan mid jiifa weligay allahi cuni maayo buuhi waa dhaqan dhaqanka muluugta ay samayn jireen weeye inay ayaguna fadhiyaan dadkuna ay dushooda taagtaagnaadoona loo sujuudo oo loo rukuuco kabacdina hadhow dhinac iyaga u jiifa dadkuna ay taagtaagan yihiin oo isha biliqbiliqa ka siinayaan iyaguna ay waxaweeye afka saa wax ugu tuuranayaanoo saasoo kale markaa takabur baa ku jiraa xadaanaa yuusuf ibnu ciisa ibni diinaar qaal xadaanaa wakiic ibn ljarax abu sufyaan aru'aasiyu qaal xadaanaa israa'iil ibni yuunas ibn isxaaq asabiciy camr ibni cabdillahi alhamadani can simaak ibni xarbin can jaabir bn cabdillahi alansaariyi qaala ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalam muttaki'an asagoo ku dengiga calaa wisaadatin wisaado ama waxaa la yidhaahdo yaa maxaan idhi can simaak bni xarbin can jaabir bni samrata carabka iga dhacay jaabir bn cbdillahi alansaari can jaabir bni samrata radia allahu tacala canhu qaala ra'aytu nabi xadiidka mu soo celiyay dahdaay oo sanad kale aanu malaynayaa kii hadaayuna lahaa suma aragtid muttaki'an calaa awsaada oo koobaad oo ahaa cabaas ibni moxamed adduuri albaqhdaadi can simaak bni xarbi soo ma ahayn can jaabir bni samura waxay ku kala duwan yihiinu israa'iil waasiisi unbu isxaaq ibnu mansuur yidhi marka gadaal buu ka sheegi doonaa de markaa u tacqiibin doonaayo qaabku sheegi doonaa ya qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya nabigan arkay sala allahu alayhi wasalam muttaki'an isagoo dengiga calaa wisaadatin barkin isagoo ku dengigan arkay buuhi qaala abuu ciisa wuxuu idhi lam yadkur maanu sheegin nabi muxamed cafwan qaala abuu ciisa wuxuu idhi asago abuu ciisa tirmidi wey lam yadkur maanu sheegin wakiicun wakiic calaa yasaarihi ma sheegin waatuu hadda shee cabdikariin sheegayso saa maahan calaa wisaadatin buu yidhi bas calaa yasaarihi dhinaciisa laakiin isxaaq ibnu mansuur unbaa sheegay can israa'iil naxw riwaayati wakiic buu dhihi doonaa wahaakada rawaa hayru waaxidin can israa'iil ibni yuunus naxwa riwaayati wakiic walaa naclamu ma ogin axadan rawaa fiihi calaa yasaarihi ilaa maa rawaahu isxaaq ibnu mansuur can israa'iil waa lagu taabiceeyey sida riwaayood kale ku timid markiin mutawalka marayn kaleeto baynu baraarujinay baabu maa jaaa fii ittikaa'i rasuuli lah sal slam dangiigsiga nabiga inuu cuskashado hadda tani waa itikaa calal aadamiyi wey ama calal khashaba wuxuun inaad cuskatid ama bukoorad ama wuxuun adoo markaa dee lagaba yaaba inaad daalan tahay ood xanuunsan tahay oo fii waqti maradii markaa qaabka loogu dangiigsado ama loo cuskado waxaas marka ka sheekayn doonaa xadaanaa cabdullaahi bni cabdaraxmaan addaarimiyu saaxibu sunan kitaabka quruxda badan ee fiican ee sunanta ku jira daarimi sheekha iskale weeye saaxibu sunan wey qaala xadaanaa caamur ibni caasim ibn cubaydillahi bn alkilaabiyi alqaysiyi abuu cuhmaan albasri saduuqun fii xifdihi shay qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata abu salamata albasri can xumayd ibn xumayd atawiil can anas ibni maalikin ana anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu anamxa shaakiyan mid sheegta mid xanuunsan buu ahaa wey shaakiyan bimacnaa mid xanuunsan buu aha nabigu shaakiyan mid sheegtay manaa qofku dee hebel waa sheeganayaa bimacnaa xanuun baa hayo wey macnaheedu fa kharaja waa baxay nebi maxamed yatawakka'u asagoo ku tukubaya yacnihii cuskanayaa calaa usaamata ibni zayd wa calayhi cala rasuulna thawbun qidriyun nabigu wuxuu qabay mara qidri loo nisbeeyey ayuu nabigu qabay calayhi salaatu wassalaam yacnii nawcun min iyaabin min athiyaabi alghaliid baa la yidhaahdaayo haliidka waa marada adag weeye mara adag oo macawis ah oo qidri loo nisbeeyey ama haajara ayuu nabigu qabay calayhi salaatu wasalaam qad tawashaxa asagoo weliba hullaabtay ama jeeni qaarsaday bihi maradaa ama thawbkaa qidriga ah fa sallaa bihim nas dadkii buu tukiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waa cinda maradi mowtihi xadiidka caanka aad garanaysa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana muxamed ibn lmubaarak ibn yacla assuuri abu cabdilaahi qalanaasiyi alqurashiyi hiqa ama qalnaasiyi ama laamta markaas kordhig ama reeb qaala xadaana caطaa ibn muslim alkhafaaf alxalabiyu ninka cataa ibn muslim alkhafaaf abu makhlad alkufi saduuqun yuqdi kaiir xasan xadii qaala xadaana jacfar ibnu burqaan alkilaabiy abu cabdilaahi araqiyu saduuqun yahi fi xadiidi zuhri can cataa ibni abi rabaax can ilfadl ibni cabaas radia allahu tacala canhu ardaah cataa ibn abi rabaax aslam alqurashiy abu maxamed almaki hiqat faqih faadil lakinahu kaiir lirsaal xadiidkan marka waxaa leeyahay riwaayadan ayada can caa ibn abi rabaax can ilfadli ibni cabaasa fiihi mursala irsaal baa ku jira baa loo badan yahay qaala wuxuu ihi dakhaltu waan galay calaa rasuulilah sal l slam baan galay waa fadli ibn cabaas baa dhahaya waa ilmihi ibn cabaas qofkii ugu weynaa weeye calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama fii maradihi ay fii waqti maradihi aladii maradkaasoo tuwafiya fiihi nabiga lagu oofsaday walxaal calaa ra'sihi nabiga madaxiisa ay ahaatay cisaabatun cumaamad safraau jaalla ah cumaamad dheer oo jaallaha nabiga umaryaa madaxa ugu meersanayd ama madaxa uu ku xidhnaa fasallamtu calayhi calaa rasuul rasuulkaan salaamay faqala wuxuuhi yaa fadl qultu waxaan idhi labayka yaa rasuul allah qaala wuxuuhi ushdud adkee bi haadihi alcisaabati cumaamadan madaxa igu adkee xanuun badan baa nabiga markaa madaxa ka hayay ushdud adkee oo xooji weeye bi haadihi alcisaabati cumaamadan ayada ra'si madaxayga ku adke qaala wuxuu ihi eh, fa facaltu waan sameeyey arrinkaa asaga uma qacada waa fadhiisay nebi maxamed cafwan fa wadaca wuxuu dhigay kafahu gacantiisa calaa mankibi labadeeda garab uma qaama fadakhala fi lmasjid kabacdii eh, nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas waxay u badan tahay inuu markaa jiifay kabacdina nabigu soo fadhiistay nabigu calayhi salaatu wasalaam kabacdii markuu soo fadhiistay uu laacay degta fadl ibni cabaas kabacdii intuu cuskaday garabkiisa ayuu ku kacay uma qaama fadakhala fi lmasjidi wa fi lxadiidi qisa qisadiisana marka waxa weye waa qisadii wafaadka nabiga uu dardaarmay ee wacdigii dheera markaa u jeediyey yiri ciddii xaq igule xaqeeda waan u gudayaa ha sheegata camal baabu maa jaaa fii sifati akli rasuulilah sal sl nabi maxamed iyo qaabku wax u cuni jiray cinda icaamihi ama cinda acaamihi siduu wax u quudin jiray asagu iyo siduu maartay isagu waxoo dhan baa marka wixii laga gaadho laga soo qaaday lakiin ma kala hadhaan nabigu inuu deeqsi ahaa isaguu quudin jiray masaakiinta inuu asagu nabigu markuu asagu qutana si sharciyaysan wuxu quudan jiray wuxuu cuni jiray camal laakiin hadda akli baa laga cabiray waa cunitaanka nabiga caleyh isalaatu wasalaam walanaa fi rasuuli illahi sal slam uswatun xasana xadaثna mxamed bn bashaar bundar shaykhu اljamaca yarwi lahu kutub qala xadaثna cabdالraxman bn mahdiy can sufyaan aلthawriy can sacd bn ibrahim sacd ibn ibrahim bn cabdiraxmaan ibn cawf kana hiqat faadila caabida can ibni kacbin can ibnin likacb bni malik huwa cabdiraxmaan baa magaciisa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibni kacb ibni malik alansaari abulkhaaab almadani hiqat min kibaar taabiciin buu ahaa can abiihi aabbihi kacb ibni maalik ana anabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu aha nebi maxamed yalcaqu kii leefa yalcaqu kii leefa ama muudmuudsada ama wuu muudmuudsan jiray asaabicahu farihiisa alaaan alaaan saddex ama asaabicahu farihiisa alaatan saddex marka maxay macnaheedu noqonaysaa far walba nabigu wuxuu muudsan jiray saddex jeer waxaana saxan in la yidhaahdo kaana yalcaqu asaabicahu halaaa nebi moxamed wuxuu muudsan jiray ama uu leefi jiray asaabicdiisa saddexda ah laakiin haddii la yidhaahdo far walba saddex jeer buu leefi jiray ama muudsan jiray waa shaada maxaa maxfuuda marka intaa raba in la fahantaan maxaa maxfuuda farihiisoo dhan farihiisa saddexdaa ayuu muudsan jiray ee far walba farihiisa ka mid a ah saddex jeer ma muusan jirin marka taa dambe ayaa maxfuuda gadaal buu keeni doonaa kaana yalcaqu asaabicahu alaa marka wuxuu ku yidhi qaala abuu ciisa tirmidi wuxuu yidhi warawaa hayru muxamed ibnu bashaar hada alxadiida qaala wuxuu yidhi marka yalcaqu sidanuu marka wariyaa hayrku yalcaqu waa leefi jiray nebi maxamed ama waa muudmuudsan jiray asaabicahu halaaa farihiisa ama asaabicdiisa saddexdaa ayuu marka leefitaanku waa hal keliya waxa la leefayana waa faraha saddexdaa laakiin far walba saddex jeer leefitaana ma jira marka tan baa marka maxfuuda riwaayadan dambe way soo socotaa taasi idaa akala acaaman laciqa asaabicahu alaaa markaan dhahno buu haddana wuxuu ku dhihi doonaa oo gadaal dambe ka keeni doonaa nabigu caleyh isalaatu wasalaam yakulu biasaabicihi alaai asaabicdiisa saddexdaa wax ku cuni jiray way iman doontaa ayuhumaa maxfuud marka midaa maxfuuda aa ah, saddexda farood buu muudsan jiray ee eh, ma aha far walba saddex buu muudsan jiray waa shaada washaad hee eh. laa yuqaas bal yuxfad amaa maxfuud yu'khad bilxukm xadaana alxasan bnu caliy alkhalaal alxulwaaniy arayxaaniyu abu caliy alkhalaal alxulwaaniy arayxaani hiqatun xaafid lahu tasaaniif alla maxaan jeclay ninka alhudali waa raggeenna cajiibkahay oo maasustaan markaan akhrinayno aan ku raaxaysan jirna wey waan jeclahay alxasan ibn cali alkhalaal alxulwaaniy arayxaani qal xadana cafan ibn muslim qal xadana xamaad ibnu salmta abu salmata basri can haabit bn aslam albunaniy can anas ibni malikin qala wuxu uhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam idaa akala markuu cuno dacaaman raashin laaciqa kii leefa asaabicahu halaaa farihiisa saddexdu nabigu leefi jiray alayh salaatu wasalaam xadana alxusein ibni caliy ibni yaziid assudaaiyu albagdaadiyu shaykhu nasaai qaala xadaanaa yacquub ibnu isxaaq yacni alxadramiy qaala xadaanaa shucbat bnu xajaaj abu bistaam alwaasida can sufyaan athawri aqraan can caliy bn alaqmar waa ninkan hadda ay soo marina wey can abi juxayfata qaala qaala nebi sal l slam amaa ana aniga miya falaa aakulu cuni maayo muttaki'an xaala kowni aan ahay mid dingiiga anuu dingiigsanoo dhinac dhinac u jiifaa ama iskaba jiifa waxba cuni maayo wey محمد بن بشار بن دار شيخ الجماعة يروي له كتب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نحو نحو حديث السابق بالوجه حد قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن عوام الأسدي عن ابن لكعب ابن مالك هذا سومر أنا ما سمحوها cabdaraxmaan ninkii aan dhahayna weeye can abihi abihi kacb ibni maalik qala wuxu kaana wuxuu ahaa rasuulula sal l slam ya'kul kii cuna biasaabicihi halaaa biasaabicihi thalaati saddexdiisa farood ayuu wax ku cuni jiray nabigu ale calaa cashaas marka inay cuntadu taaba taxba dhimala dadka qaar baa u barto waxaa dhanbasaa u hambada soo maha laakiin saddex farood yaa ayuu nabigu wax ku cuni jiray badanaa laakiin saddexdiisi farood saddex faroodo waxay ahaayeen dee meeqaangalo waaweyn marka waxawey adiga iska cunsaa rabto u cune laakiin qolyaha waxay dhahaan qolyaha eh, zuhdiga raqaa'iqa iyo adabkii waxay dhahan calaa cashaada haddii maxaan ku dhahay sheeg Eh, cuntadu kaa gaadho iyo faqri ka baxmaysid sarwaalka eh, bandaloolka eh, faqri baa laga qaadaa sarwaalka cadiga la xidhayo istaag laguma gasha waxaasay daldalaan laakiin waxaaso dhan waa iska shaadaad weeye almuhim saad u cuni karta u cun laakiin thuluthun liطacaamihi wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafas ha iska badinin bahasha si aadan u bakaqin haddaad bakaqdina waa lagaa neefin xadaana axmed ibnu maniic albagawiyu xadaa ah, wayalcaquhuna waa leefi jiray marka waa mudmuusan jiray ama yalcaqu liahli xaaska waa la leebsan karaayo gacanta afka loo marin karaa iyo ilmaha yar iyo waxaasoo dhan laa baasa bi wax dhiba kuma jiraan xadiid kalea ku timid ama ahalkaaga leefsi ama adigu leef saad rabto marka ayadaa yeel xadaana axmed ibnu maniic albagawiyu qaala xadaana alfadl bnu dukayn qaala xadaana muscab ibnu sulaym alasadiy lkufiyi saduuqun xasanu lxadiid qaala wuxuu uhi samictu anas ibnu maalikin baan maqlay yaquul isagu dhahaya utiya waxaa loo keenay rasuululah sal slam bitamrin timir baa loo keenay fara'aytu waxaan arkay yaa kula isagu cunaya walxaal huwa nabigu muqcin uu yahay mid warikaystay ama mid jalsatuliftiraaj sameeyey min aljuuci gaajo darteedna markaa ka warikaystay ama min aljuuci gaajo xaggeedna markaa ka cunaya markaa timirtaha marka muqici muxuu noqonayaa qaabke haye aye midka atixiyaadka loo fadhiista barida dhulka la dhiga weyso mataqaanaan jalsatul iftiraashada u dambaysa waa kaa sida hadda uu fadhiyo sheekh hadar wey marka qaabka waa huwa muqcin Ah, gadaal gadaal markaa u fadhiya nabigu caleyhi salaatu wasalaam oo eh, sinta dhulka dhigay oo lugta marka waxa maarata gadaal ka saaray min aljuuci gaajo darteed markaa idaw marka dee qof dee gaajo markay hayso qofku saasuu isugu soo yarkududayaayo eh, ya'kul wahuwa muqcin yacni jaalisun calaa eh, warikayhi min aljuuci yacni ana iqcaa'ahu kaana bisabab aljuuc fadhiga noocaasa nabiga waxaa ku tasabubay oo sabab ugu ahaa gaajada jirta marka ayadaa weya xadiidka baabu maa jaaa fii sifati khubsi rasul sal slam xadiidka boqol afartan iyo saddex haynoo joogayaa hmm. lama ogola waxaasoo dhan marka ayadaa weeye kulligood cuntiya cabitaan isku xugun unbuu maraya marka ayadaa weeye eh, xadiidka boqol afartan iyo saddex haynoo jooga insha allah ilahay idankii